بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين ثم الصلاة والسلام عlى رsuuل الlh وعlى آlه وصحبه أجمعين فxdثnي جمع من الشhyوخ آkhirهم شhيkhna شhekh صالح عبد الله العثيمين غfر الله lh وlهم جميعا بsناd kل منهم إlى سفيم عyن cن dيrان أbي qاbوس mولى عبد الله بن cمر الcاص عن عبد الله بن cمر الcاaص رضي الله تعالى عنهma qال qاla رsuل الlhi صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bاlmتacalimiina بإqrاءi usul mtun khasة usul xadiث المصطفى wالrasuul mجتbى slى اllه عlyh وعlى آlih وصxaabati أجمعin lيfuzuu bsacاati الcجل الأجل fahada huwa اlmجlis الsaaبع min majalis إqrاءi wa sharxi kitaabi sunan النasائي fi اlyowm أو fi ywم الثulaثاء almuwaafiq lلtaasع والعشhriin min shahr rajب caami أlf وأربعمئة وواxد وأربعين لجزة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ كتاب الأربعين وانتهى بسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الخسف القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات majliskan oo majliskii todobaad ee majaalis dulmarka in sharaxa kooban ee kitaabka sunan nasaa-i maantana waa maalin talaado ah sagaal iyo labaatanka bisha rajab kun afar boqol kow iyo afartan jira nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu tahaara waxaan halkan ka bilaabeynaa insha allahu tacaala baabka afar iyo sideetanaad siddeetanaad baabulmasxi aw masxu ludunayn labada dhago dhagood oo la masaxa ayuu baabkan u baab yahay weeyaan masxu ludunayni labada dhagood in la masaxa oo biyo la mariyo ayuu baabkan u baab yahay weeyaan xadiidka boqol iyo toban xadiidka boqol iyo koobaad boqol xadiid ayaan soo marnay oo lixda cashar soo dhaafnay boqol ayay ku taagnaayeen insha allah maantana waxaan ka bilaabeynaa casharka xadiidka boqol iyo koobaad xadiidkaas imaamka wuxuu leeyahay saxiixu lisnaad sanadkiisa wax saxiix ayuu leeyahay qaala imaam anasaai aleyh raxmat ullah akhbarna alhaytham ibna ayuub aطaalaqani ninkaas haytham ibna ayuub la yihahda aطaalaqani abu cimraan asulami ayaa la yihahdaa wuxuu geeriyooday laba boqol iyo sideed iyo soddonka jir nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam waana hiqa qaala wuxuu yidhi alhaytham xadahanaa cabdulcaziiz ibnu muxamed cabdulcaziiz ibnu muxamed adaraawardi weeyaan ninka isaga ah kutub isaga uusan lahayn kaana yuxadidu min kutubi hayrihi fa yuqti kutub isaga uusan lahayn iyo qoraallo bawaag isaga uusan qorin ayuu mararka qaar xadiid ka waran jiray kadibna uu ka sheekeyn jiray ama axaadiid ahaan uu dadka ugu sheegi jiray marka gaf ayuu ku dhici jiray mararka qaar qaala wuxuu yidhi cabdilcaziz bin maxamed marka haddii uusan kutubihiisa hadduu ka wariyo oo kutubaha isaga u qoray ama qoraalkiisa waa saxiixa marka halkaas ka cad weyaan qaala wuxuu yidhi xadahanaa zayd ibnu aslam ayaa noo waramay an cataa can cataa ibni yasaar cataa ibni yasaar mawlaa maymuna bint alxaarith umi lmuminiin radi allahu ta an ardaaha ayaa xuraysay waa hiqatun faadil can ibni cabaas cabdillahi bni cabaas ibni cabdilmualib ibni cami nabiy sala allahu alayhi waali wasalam xabru lumma wa turjumaan alqur'aan qala cbd llahi bni cabaas ra-ytu rasuula rasuulka ayaan arkay sala allahu alayhi waali wasalam tawada isagoo weyse qaatay faqasala wuxuu dhaqay nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam yadayhi labadiis gacmood ayuu dhaqay huma intaa kadibna tamadmada wuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday oo biyihii ayuu geliyey min garfatin waaxida hal jeer ayuu nabigeena sala allahu caleyh wali wasalam intuu biyihii darsaday ayuu biyihii darsashada ayad ahayd ayuu hal mar ku luqluqday sankana ku daarsaday nabigeena sala allahu caleyhi waali wasalam waqasala kadibna nabigeena wuxuu dhaqay wajha wejigiis ayuu dhaqay waqasala nabigu wuxuu dhaqay alayhi sala slaam yadayhi labadiis gacmood maratan mara hal hal mar ayuu dhaqay nabigeena sala allahu caleyhi wasalam wamasaxa nabigu wuxuu masaxay bira'sihi madaxiis ayuu nabigeena masaxay sala allahu caleyhi waalihi wasalam wa udunayhi iyo labadiisa dhagoodna maratan hal mar ayuu nabigeena masaxay sala allahu alayhi waaalihi wasalam qaala cabdilcaziz wuxuu yidhi ibnu maxamed daarwardi wayaane fa ahbaranii waxaa ii waramay man duul samica ka maqlay ibnu cajlaan ninka moxamed ibnu cajlaan almadani oo saduuqa ahaa oo gadaal dambana mukhtalidka eh, axaadiista abi hurayra ay iska dhexgaleen mararka qaar eh, khaasatan fii awaakhiri eh, cumrihi ay iska dhexgaleen ninka isaga ah maxamed ibnu cajlaan ayaa yaquulu isagoole ayaan muxuu ahaa ka maqlay ayuu yiri fi dalik arrinkaas waqasala nabigu wuxuu dhaqay sala allahu alayhi waali wasalam rijlayhi labadiisa lugood ayuu nabigan dhaqay sala allahu alayhi waali wasalam maxamed ibnu cajlaan almadani waa saduuq wuxuu isku dardarsamay amaba wuxuu isdhexgeliyaa oo iskaga darsamay axaadiista uu ka warinay abu hurayra radia allahu taala arda wuxuuna geeriyooday ninka isaga ah boqol iyo afar iyo sideedanka jir nabigeena sala allahu alayhi waaalihi wasalam marka maxamed bin cajlaan wuxuu ku kordhiyey in nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam uu labadi lugoodna dhaqay iyadana waa shay iska macruufa in nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam uu muxuu ahaa markuu weyse qaadana uu lagu dhaqi jiray aayadda qur-aanka ku cad weyaan marka dhagihii in la masaxa oo biyihii madaxii la marinayey la mariyo ayaa marka xadiidka ku cad weyaan masaxa bira'sihi wa udunayhi maratan madaxiisi iyo labada dhigood dagood ayuu nabigeena sala allahu alay slam masaxay ayaa ku cad xadiidka weyaan habka loo masixi doonaa labada dhagood na waa noo imaan doontaa insha allahu tacaala xadiidka shan iyo sidee ama baabka shan iyo baabu masxil udunayni labada dhagood in la masaxay ayuu baabkan u baab yahay maca ara'si madaxa iyagoo lala qabo oo la jira weyaan iyagoo ma yustadallu wixii loo daliishada bihi isaga calaa anahuma labada dhagood min ara'si madax inay ka yihiin waxaa loo daliishaday muxuu ah, baabkan u baabya weyaan xadiidka boqol iyo labaad waa xadiidun xasanun saxiix xadiidun xasanun saxiix marka la yihahdo xadiidka dhowr shay ayaa lagu sheegay alimaam tirmidi ayaa aada u adeegsado culimada marka waxaa weyaan wax badan bay eh, ku sheegaan xasanun eh, cinda qowmin wa saxiixun cinda qowm yacni dadka qaar markay sanadkiisa eegeen oy fiiriyeen waxaa weeyaan waxay yidhahdeen waa xasan xadiidkan darajadii saxiixa ma gaarin laakiin waa xadiid maqbuul ah oo lagu camal fala oo muxuu ahaa xugun laga qaadana weyaan qolan waxay leeyiin maya xasan ma ahan markaan sanadkiisi egnay waa xadiis saxiix weyaan marka xasanu cinda qowmin saxiix cinda qowmin aqwaasha tirada badan oo soo aroortay ay ka mid tahay weyaan xadiidkaas xasanan saxiix weeyaan cala cumuum xadiidka waa xadiid lagu camal fala oo maqbuul ah weyaan qaala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarna mujahid ibnu muusa mujahid ibnu muusa ibnu faruuq alkhawarizmi weyaan hiqatun wuxuu geeriyooday laba boqol afar iyo afartanka jir nabigeena sala allahu aleyh ali wasalam qaala wuxuu yihi mujaahid xadaanaa waxaa noo warramay cbdullahi ibnu idriis alawdi wa hiqatun faqiih cabdullaahi ibnu idriis waa hiqatun eh, faqiih eh, waana eh, nisbadiisa waa awdi qaala wuxuu yihi cbdullahi ibnu idriis xadaanaa ibnu cajlaan maxamed ibnu cajlaan hadda aan soo maraynay ayaa inoo warramay can zayd ibn aslam ayuu nooga warramay can cataa bn yasaar ayuu nooga warramay zayd ibn aslam iyo cataa bn yasaar iyo raggaas waa raggii fuqahada oona mxuu ahaa hiqada ah weeyaan amna cabaas cabdillahi bn cabaas ibn cabdilmualib min amr nabi sal slm qaal wuxuu yihi cabdullahi bn cabaas tawada-a rasuul nabiga ayaa mxua weyse qaatay sala allahu alayhi waali wasalam faqrafa wuu darsaday garfatan darsasho ayuu darsaday biihi ayuu saa u qaatay nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam famadmada nabigeena wuu luqluuqday wastanshaqa wuusan daarsaday uma intaa kadibna arafa nabigeena wuxuu darsaday arfatan darsasho faqasala wajha wajigiisa ayuu nabigan dhaq sal slm uma arafa nabigu darsaday arfatan darsasho faqasala wuxuu dhaqay nabigeena sala allah alay slm yadahu lyumna gacantiisa midigta ayuu nabigeena dhaqay sala allahu alayh ali wsalam uma arafa uu darsaday arfatan darsasho ayuu darsaday faqasala wuxuu dhaqay nabigeena yadahu gacanta alyusra ee badaxdeed uma intaa kadibna masaxa bira'sihi madaxiis ayuu nabigeena masaxay sal slam wa udunayhi labadiis dhagood ayuu masaxay bainihimaa labada dhagood muxuu aha gudahooda wuxuu ku masaxay bisabaaxatayni labada tasbiixsata amaba faraha aan unaqaana maruusatada waa labadan weyaan sabaabatayn labada ayuu nabigeena dhegihii ku masaxay sala allahu alayhi wa wasalam wa daahirihima labadooda muxuu aha dushana labada dhagood dushoodina biibhaamayhi labadii suul ayuu nabigeena saa ugu masaxay sal slam waa sidaan qofkii ujeeda sidaa weeyaan markuu nabigeena biyihii geliyey madaxi markuu nabigeena masaxay sal l slam kadibna farihii ayuu dhagihii gudahoodii ku masaxay nabigeena sal l slam banaankiina suulasha iyuu saa nabigeena ugu masaxay sala allahu calayhi waalihi eh, wasalam sidaa weyaan labada suul ayuu nabigeena ku masaxay kow baatinihimaa labadooda gudaha wuxuu ku masaxay bisabaxatayn labada afarood oo maruustada loo yaqaano amaba tasbiixsato wa dhabarkooda iyo dushoodana biibhaameyhi labadii suulayo nabigeena saa u mari calayhi salaat uma intaa kadib harafa nabigu wuxuu darsaday harfatan darsasho ayuu nabiga darsaday faqasala rijlahu lugtiisa ayuu dhaqay alyumna ee midigta ah uma haraf uu darsaday harfatan darsasho faqasala wuxuu dhaqay nabigeena sal slm rijlahu lugtiisa bidaxda alyusraa ee bidaxdeed weyaan harfadii hore wuxuu ku dhaqay lugti midigta ahaa tii wuxuu ku dhaqay eh, lugti bidaxd weyaan marka nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam xadiidkan wuxuu caddaynayaa in dhagihii uu madaxa raaciyey weliba habka loo masaxana farahaas labada ah oo muxuu ahaa tashahudka iyo lagu ataxiyaadsado oo ilaahay waxdaaniyadiis lagu qiro labadaa farood ayuu nabigeena sal sl dhegihii gudahoodii ayuu saas biyihii u gelinayay labadan suunna nabigeena dhabarka kore ayuu ka marinay sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiisa ayuu ka cadyahay sidoo kale xadiidka wuxuu cadaynayaa hal hal mar in nabigeena sala allahu alay wasalam uu weji noqotayaa sandaar noqotayaa luqluqo noqotaya ti madaxi noqoya gacmihii iyo lugihii weysadii o dhan inuu hal nabigeena sala allah alay slam uu ku weyse qaatay iyo hal darsasho ayaa ku cad xadiidka weeyaan xadiidka saddex xadiidka boqol iyo saddexaad waa xadiid saxiix isna qaala imam nasai aleh raxmat akhbarna qutaybatu ibn saciid ibn jamiil ibn ariif albaqlani wa hiqatun wa cutba ibnu cabdillaahi alyuxmadi waa hiqa isna weeyaan can malik ibnu anas ibn abd alhijra can zayd ibnu aslam waa ninkii hiqada aha isna can ataa bni yasaar can cabdulaahi sunaabixi ninka cabdullahi sunaabixi la yihahdo waa nin la isku khilaafsan yahay eh, culimada qaar waxay leeyihin waa saxaabi eh, qaarna waxay leeyihiin ninkaas eh, la yidhaahdo cabdullahi sunaabixi waa abu cabdullaahi cabdiraxmaan ibnu casila waa min kibaar ataabiciin ayuu kamid yahay waxay leeyihiin nabigeena sala allahu alay slm markuu geeriyooday kadib shan maalmood kadib ayuu magaalada madiine imaaday wuxuuna geeriyooday khilaafadii cabdimalik ibnu marwaan saas ay leeyihiin walcilmu cind allahi caza wajal alcumuum ninkaas marka uu yaryahay waa taabici hiqa ah haddii kalena waa saxaabi weeyaan walcilmu cind allah cabdullaahi sanaabixi eh, raximah llah ana rasul a sl sl rasulkan wuxuu yidhi idaa tawada alcabdu addoonka haduu weyse qaato almuminu ee muminka ah oo fatamadmada u luqluqda kharajat way baxaysaa alkhataayaa gafafkii min fiihi afkiisa ay ka baxaysaa weyaan luqluqashadii wax alle wixii gaf ah ku jiray oo dembi ah afkaada muxuu ahaa ayaa halka ku bixi weyaan faida stanhara haduu san daarsado oo biyihii mxua sanka u geliyo oo kadibna biyihii uu soo celiyo iska soo saaro weyaan fiif uu yihahda kharajat ilkhataaya gafafka ayaa ka bixi min anfi sankiisii ayay ka daadanaan weyaan fa idaa qasala hadduu dhaqa qofka muminka ah wajha wajigiisa kharajat ilkhataaya gafafku ay ka baxaysaa min wajhi wajigiisa xataa takhruja ilaa ay ka baxda min taxti ashfaari caynayhi labadiisa indhood meesha timaha ay kasoo baxayaan ashfaar lcayneynka waxaa weeyaan xinribta meesha timaha ay kasoo baxayaan halkaas ayaa waxa weyaan eh, ay dembiga uu ka daadana weyaan yani timihii ma ahan ashfaarta timihii loolama jeedo waxaa loola jeeda meesha timaha ay kasoo baxayaan oo muxuu ah xinribta eh, timaha ay meesha ay kasoo baxayaan halka isaga ayaa ashfaar la yihahda weyaan eh, ilaa ay biyo halkaas ka daataan ah, dembigu halkaa ka daata weyaan cafwan fa qasala yadayhi labadiis gacmood haduu dhaqa kharajat ilkhataaya gafafku ay ka baxayaan min yadayhi labadiisa muxuu ah gacmood ay ka daadanayaan weyaan kasoo baxayaan xataa takhruja ilaa kasoo baxda min taxti adfaari yadayhi labadiisa gacmood cidyahooda ilaa ay mxuu ahaa hoostooda ay dembigu kasoo baxa weyaan fa idaa masaxa haduu masaxa birasihi madaxiisa kharajat ilkhataaya gafifku ay kasoo baxayaan min rasii madaxiisa xataa takhruja ilaa kasoo baxda min uduni labadiisa dhagood weyaan fag fa idaa asala rajlayhi labadiis lugood dhaqa kharajat ilkhataaya gafifku ay kasoo baxayaan min rijlayhi labadiis lugood ay kasoo baxayaan xataa takhruja ilaa ay kasoo baxda min taxti adfaari rijlayhi labadiis lugood cidyahooda ilaa ay kasoo baxda hoostooda weeyaan uma intaa kadib kaana wuxuu ahaadaa mashyihu socodka u socday almasjid masaajidka wa salaatuhu salaadiisa naafilatan ziyaado oo darajaadkiisa kor u qaada ay noqonayaan saasay nabigan cadayna sala allahu alayhi waali wasalam marka muminka weyseqaadku weyse qaadani xadiidka hore uu daba socdaa markuu weyse qaato luqluqashadii dembiga ayaa lagu dhaafi oo afka alla wixii qofka dembi ahay uu kula imaaday ayaa lagaga muxuu ahaa daadini sidoo kale sankii wuxuu ku uriyey ama sankii dembigii mandiqadaas gaaray ama ku yimid ama ka yimid ayuu rabbi subxana wa taala ku daadiya bi muxuu ahaa weysadaas markuu gacmaha dhaqo ilaa cidiyaha dembiga ayuu kasoo daataa saasuu nabigana cadayna sal ll slam markii muxuu ahaa uu madaxa masaxana madaxaas wax alle wix dembiga ku jiro ayaa dhagah ay kasoo daataan oo dhagah mxu ay kasoo baxaan markuu labada lugood dhaqana gafafkii lugaha ku jiriy o dhan ayaa soo daadani ilaa cidyaha hoostada ay kasoo baxaan waa fadli ilaahi subxana watacala oo addoonka waysada ku siinaa weyaan markaasuu nabigan wuxuu ley sala allahu alayh ali wasalam markuu salaada u baxa uu salaada u aado socodkaad u salaada socdana dabcan waa waatii axaadiis kale ay caddaysay in qofka muminka markuu salaada aada ajir badan iyo dembi daadis iyo rafcu darajaat la siini markaasaa wuxuu leeyahy socodka uu socdo marka ziyaado ayuu noqona darajaadkiis ayaa kor loogu qaday u nabigeen cadayna sala allahu alayhi waali wasalam qala qutayba ibnu saciid ibn jamil aarif ibnu ariif albaqlani wuxuu leeyahay can isunabixi ana nabiy sal l slam nabiga ayuu marka u kor yeelay qaala inuu nabigeen yihi sal l slam meelaha loo dilaysa ay kamid ta ah marka in sunabix uu yahay eh, saxaabi weeyaan baabu lmasxa alcimaamati cimaamada in la masax ayuu baabkan u baab yahay inay muxuu ahay mashruuc tahay oo nabigeena sala allahu alayh wasalam ay ka sugan tahay in qofka haddii cimaamad aada u duuban oo furfuritaankeeda dhibaysa ay tahay khaasatan kuwa muxuua muxanaka ahoo aad loo xiro ama dhaxan ha loo xirto ama muxua qorax ha loo xirto amaba qabow ha loo xirto wax loo xirto ha loo xirto muxuu ahaa qorax iyo qabow iyo sidoo kale waxaa weeyaan mararka qaar qofka itiqaa inuu isku ilaaliyo oo muxuu ahaa wuxuu iskaga ilaaliyaba wax badan baa loo xiran karaa cimaamadaas marka noocaas loo xirtay qofka inuu fufura sidii sugsaantaba inuu bixiy kabihii ay udhibay sugsaanta iyo in la bixiya qofka ay udhibaysa ayaa mar qaarna udhibtaa laga yaabaa xaaladda haddii ay marba nooca tahay qofka mu'minka marka waxaa loo ogol yahay oo u bannaan inuu cimaamada umasa xadiidkan ayaana noo cadayna oo nabigeena cadayna sala allahu alay wasalam timihina qayb in laga gaarsiiyo xadiidka boqol iyo afaraad qaala imaam anasai aleh raxmat ullah alxuseyn ibn mansuur wa hiqatun faqiih ayaa noo warramay qaaluu xadathana abu mucaawiya moxamed ibn khaasim adariir weyaan axfadu nnaasi lixadiid alacmash xadiidka acmash laga wariyay ninka haddii dadka isku qabtaan oo nina si uu sheegay nin si sheegay isaga axkiisa ayaa la qaadana weyaan qaala wuxuu yihi xadathana alacmash sulayman ibn mihram mihraan alacmash ayaa noo waramay xaa waahbarnaa waxaa noo waramay ambana waxaa noo waramay alxusein ibn mansuur ayaa noo warramay waa ninka hor laftirkiisi qala wuxu xadathana cabdullahi ibn numayr alhamadani waa hiqa qala wuxu xadathana acmash can alxakam xakamkan ibnu cutayba weyaan xakam min cutayba alkindi waa hiqatu rubama dalls mararka qaar tadliis inuu ku dhaca waa suuragal laakiin asal ahaan waana hiqa waana faqiih weyaan raximahum allahu jamiica can cabdiramaan bin abi leyla cabdiraxmaan bin abi leyla ninka isaga ah waa nin hiqa ah waxaa weeyaan boqol iyo labaatan saxaabada nabigeena sala allahu alayh wali slam oo weliba reer ashareeda ayaan soo gaaray ayuu leeyahay raximah llah raxmatan waasica fadaa'il aad u badan ayuu leeyahay an kacb ibni cujra radi allahu taala arda waa saxaabi jaliila can bilal ibn rabax bilal ibn rabax oo taqaanaa waa muadin rasuuli llahi sala allahu alay slam alladii uudiya fi llah ilahay dartii wax badan loo dhibaateeyey wuxuu geeriyooday tobanii todobadii ah, ama tobanii sideedii hijrada nabigana sal slm wuxuu geeriyooday daacuunkii camwaas oo arda shaam ka dhacay oo sayid cumar radi allahu taala arda uu kasoo noqday intuu magaalada intuusan gelin kasoo noqday abu cubeyd ibn jaraaxi rag badanna ay ku tageen saxaabada nabigeena sal allah alay w slam ayuu ku geeriyooday nasal allaha an ah, yajcalahum shuhadaa can bilal ibn arbax waxaa laga wariyey radi allahu ta arda qal sayd bilaal ra nabiya nabigan arka sal slam yamsaxu isagoo masixa alkhufeyn labada muxuu ahaa qof qofkana saa hore u sheegnay waa isagoo siiro adag oo waxa weeyaan magad ka samaysan iyo alkhimaar iyo cimaamadii nabigan oo masexayan arka sala allahu alayhi waali waslm khimaarkan bimacna alcimaam ayuu ula jeedaa weyaan waayahay xadiidka boqol iyo shanaad waa xadiid saxiix isna qaala imaam anasai aleh raxmat ullah wa ahbarna alxuseyn ibn cabdiraxmaan eh, jarai aljar jarai waa maqbuul can طlq ibnu hanaam waa hiqa qaala wuxuu yihi xadaثana zaa'ida zaa'ida ibnu qudama alkufi waa hiqaة habtun saaxib suna nin sunada nabigeena salى اllahu alيه waslm aad iyo aad ugu dhegan ayuu ahaan jiray oo lagu yaqaano radi lah raximah llah raxmata waasica zaid ibnu qudama eh, alkufi ayaa noo warramay ayuu leeyahay iyo xafs ibnu khiyaah xabs ibnu khiyaas isna waxaa weeyaan waa hiqatun faqiih waa nin hiqaa oo faqiih ah xifdigiisa mar eh, mxuuah aakhira cumrigiisii wax yar ayuu mxuah isyara dhimay eh, can ilacmash sulayman ibn imraan ayuu ka wariyey can ilxakam xakam horan usoo marnay can cabdiraxmaan ibn abi leyla eh, raximah llah can ilbara ibni cazib radia allahu taala arda can bilaal bara bilaal ayuu ka warinaya marka ujeedaan riwaayat saxaabiyin can saxaabiy kii horena saasuu ahaa oo kacb ibnu cujra bilaal ayuu ka warinay saxaabada iyaga xataa axadiis ay kala wariyaan can bilaal eh, ibnu rabax radi allahu taala arda qala wuxu bilaal ra-aytu rasul nabiga alka arkay sal slam yamsaxu isagoo masexi cala alkhufeyn labada qof isagoo masexi ayaan arkay weyaan sala allahu alayhi waalihi wasalam marka khufeynka markuu nabigeena masaxa eh, xadiidka hore waxaa dheeri oo la socday walkhimaar iyo cimaamadii in nabigeena u masaxay sala allahu alayhi waaalihi wasalam xadiidka boqol iyo lixaad waa xadiis saxiixisna qaala imam nasaai caleyh ramat ullah ahbarna hanaad ibnu sari hiqa can wakiic ibni jarax aruaasi lkuufi hiqa can shucba ibn xajaaj hiqa an alxakam ibn cutayba ahy hahay xakam ibn cutayba eh, waan soo marnay waayahay can cabdiraxmaan ibn abi leyla waa ninkii taabiciga ahaa oo intaasoo saxaabada nabigeena sala allahu alayh waali wasalam boqol iyo labaatankii aan soo maraynay aan soo sheegnay la kulmaya raximah llah can ibn rabax radi allahu taala q wuxu yhi sayd bilaal ra-ytu rasulla nabig ala sal slm isagoo masaxa alkhimaari cimaamadii walkhufeyn labada sogos isagoo masaxa ama labadaba labada khuf ayaan arkay sala allahu alayhi waalihi wasalam marka nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam in marka la masaxa qofka iyo cimaamadii la masaxa way banaan tahay weyaan way banaantahay waa ku caddahay nabigeena ayaa samey sala allahu alayhi waaalihi wasalam baabka sideed ama todoba iyo sideetanaad baab almasx ala maca naasiya cimaamada iyo fooda in laisku dara oo cimaamad kaligeed aan la masixin oo foodana qeybiga laga masaxa kadibna cimaamadiina la dulmariya ayuu baabkan u baabya weeyaan xadiidka boqol iyo toddobaad waa xadiid saxiixa qaala imaam anasai aleh raxmat ullah akhbarna camr bni cali alfallaas wa hiqa qaala xadathanii yaxya ibn saciid alqataan waa hiqa qaala xadathana sulaymaan ataymi sulaymaan ibnu tarxaan tarkhaan cafwan sulaymaan ibnu darkhan ataymi weyaan abulmuctamir albasri waa hiqatun caabid nin la yaqaano ayuu ahaa qaala wuxuu yidhi sulaymaan xadathana bakr bn cabdillahi almusani waa hiqatun thabtun jaliil runtii nin aada u weyn weeyaan can alxasan ibn abi lxasan albasri waa ninka ad muxuu ahaa eh, imaamka ahaa can ibn lmugiira ibn shucba shucba eh, nin la yihahdo almugira ibn shucba wiiluu dhalay waa xamza isna waa hiqa can almugira ibn shucba saxaabi jaliilka radi allahu ta arda ana rasul a sl sl rasuulka alle tawada u weyse qaata nabigeena sal alla ly slam famasaxa nabigu wuxuu masaxay naasiyatahu foodiis ayuu nabigeena masaxay sal allahu alayhi wa alihi wasalam foodi ayuu nabigeena masaxay sal allahu alayhi wa alihi wasalam markuu foodi nabigeena masaxay calayhi salaatu wasalaam iyagoo cimaamatahu cimaamadan uu ku daray markuu foodi qeyb ka ah halkaas uu wax ka masaxay cimaamada hoosteedii ayuu kadibna eh, cimaamadeena nabigeena masaxay sal slam iyagoo cala khufeyn labadii khofna uu masaxay qaala bakrun bakrin cbdillahi masani ayaa wuxuu leeyahay waqad samictuhu waan ka maqlay min ibn lmuqiira ibnu shucba muqiira ibnu shucba wiilkiisii oo ahaa xamza ayaan ka maqlay can abiihi isagoo abiiska sheega ayaan ka warramay weyaan yacni waasitadaasna oo xasan ayuu meesha ka saarayaa xasan ibn xasan albasri xasan ibn abi lxasan albasri marna wuu ka saaraya marna wuu gelinaya weyaan waxaa laga yaabaa inuu marka hore xasan ka maqlay kadibna gadaal dambe uu ka maqlay Eh, amaba bilcagsi ay tahay labadaba suurasuuragal weyaan walcilmu cind allah xadiidka boqol iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasa ramatullah akbarna camr bn cali alfalaas weyaan waxumayd ibn mascad waa saduuq an yaziid wah bni zurayc wa hiqat thabt qaala xadathana xumayd ibn abi xumayd awiil ya xumayd ibn abi xumayd aطawiil wa hiqat mudlis waa hiqa laakinahu mararka qaar wuxuu ku dhaca tadliis waaya Eh, qaala wuxuu yihi eh, xumayd abi xumayd aطawiil xadathana bakr bn cbdillahi اlmusini ayaa noo warram waa ninka hadda soo manay can xamzat ibn muqira bn shucba hahay waas kii hore buu yahay can abihi abi wuxuu ka wariy almuqir bn shucba saxaabiga jailka radia allahu taala an ardah allahu ruwaat qala wuxu yhi takhalafa rasul nabiga al ayaa kadib maray takhalafa rasul nabiga ayaa dib u dhacayna rasuulka ayaa dib u dhacay aha fatakhalaftu macahu ana dib aan ula dhacay yani ciidanka socday amaba safarta socotay ayaan ka diyaar dib marnay falamaa qadaa xaajatahu markuu nabiga xaajadiisa gutay hora usoo marnay qala wuxu macaka maa un um biyo mid haysaa maxua muhirow faataytuhu bimithara waa lagu dahaaro qaato oo biyo ay ku jiraan ayaan u keenay faqasala yadayhi labays gacmood ayuu nabigan dhaqay sal slam wa wajha wejigiisuna u dhaqay uma dahaba nabigu wuxuu u tallaabo qaaday u dhaqaaqay yaxsuru inuu faydo can diraacayhi labadiisa dhudhun inuu muxuu ahaa eh, ka qaado eh, maradii iyo dharka u xirna ayuu nabiga u tallaabo qaaday fadaaqat kummu aljubba jubbadii iyo koorkii wuxuu nabigeena xirnay sal l slam afkeedii hore meeshii kumka ahayd ayaa nabigeena ciriiray ku noqotay fa alqaahu calaa mankibayhi labadiisii muxuu ahaa garbihiis xaggiis ayuu nabiga u tuuray oo dhankaas u bixi weyaan saas gadaal gadaal u bixi weyaan faasla markaasuu nabigana dhaqay sal allahu alayh ali waslm diraacihi labadiis dhudhun wamasaxa nabigu wuxuu masaxay binaasiyatihi foodiisa ayuu nabiga eh, ayuu masaxay wa imaamati cimaamati cimaamadana uu masaxay wa calaa khufey labadiisa qof nabigana u masaxay sala allahu alayhi waali wasalam marka xadiidka hore oo muqiiro aan soo maraynay oo dhowr jeerna soo maray ayaa wuxuu ku kordhiyey cimaamad inuu nabigana masaxay sala allahu alayh waali wasalam iyo foodi inuu masaxay laakiin qofku waa noo soo hormartay horaan noo soo hormartay weyaan imaam muslim tabcan uu soo saara xadiidkaas baabu kayfa almasxi cala cimaama cimaamad see loo masaxaya habka loo masaxay cimaamad waa nooce see loo masaxi xadiidka xadiidka boqol iyo sagaalaad waa saxiix lisnaad isna qaala imaam nasai aleyh raxmatullah akhbarna yacquub ibrahim adawraqi waa hiqa qala wuxuu xaddatna hushaym hushaym ibnu bashiir assulami abu mucaawiya wa ninka isaga ah waa hiqa tan koobaad tan labaadna waa thabt tan saddexaadna kathiiru tadliisi wal xagga irsaalka xadiidka in mursal laga dhigo oo toos nabiga loo loola aado iyo sidoo kale in tadliis oo sheekhiisii uu waxa weeyaan habkii loo yaqaanay ama dariiqadii loo yaqaanay dariiqaanhin ama uu ku sheega tadliiska insha allahu cilmi u baahan weyaan inaan muxuu yahay aan barano laakiin tusaale ahaan sheekhiisi ayaa sifa aan lagu aqoonin ayuu ku sheegay magaciisi intuu ka booda ayaa waxaa laqab aan lagu aqoonin ama kunyo aan lagu aqoonin ayuu mxu kala dullaacaya marka ayaa lagu yaqaanay ninka la yihahd marka hushaym bashiir waa hiqa abu mucaawiya weeyaane lakinahu eh, hiqatu thabt lakinahu kahiir tadliis walirsal qaala wuxuu yihi hushaym ahbaranaa marka tadliis meesha waa ka baxay haddii ahbarnaa marba u yihahda amaba u yihah xadathana khaasatan meesha uu ka baxay weeyaan ahbaranaa waxaa noo warramay aha yunis ibnu cubayd waa hiqatun faadilun waric camn siriin maxamed ibn siriin waa ninka taqaarino imamka ah qala wuxu yihi akhbaranii camr bn wahb thaqafi ayaa i warramay wahiqa qaal wuxuu yidhi samictu mughira bn shucba ayaan ka maqlay radi allahu taala arda qaala shucba oo yidhi khaslataani laba arrimood laa as'alu canhumaa axadan laa as'alu ma weydiiyo ama ma weydiinayo axadan canhumaa xaggood axadan qof bacda maa shahidtu markii aan xaadiray oon arkay min rasuuli illahi sala allahu alayh wali waslem markaan nabiga ka arkay kadib cid aan wax ka weydiinaya malaha cilmigeeda aniga a ah, muxuu ahaa ayaaba ku fadhiyo cilmigeeda anaa haya weeyaan qaala wuxuu yidhi muqiira saxaabiga jaliilka kuna waxaan macahu nabiga ayla jirnay fi safar ayaa nabiga la jirnay fabaraza nabiga wuxuu u banbaxay uu aaday lixaajatihi inuu xaajo soo guto uma jaa uu yimid nabigeena sal slam fatawada uu weyse qaatay wamasaxa nabigu wuxuu masaxay binaasiyatihi foodiis ayuu nabigeena masaxay sal slam iyo wajaanibay cimaamatihi cimaamadiisa labadeeda dhinac ayuu nabiga masaxay foodi iyo cimaamada dhinaceeda ayuu nabigeena masaxay sal slam marka habka loo masaxay maxay noqotay dhinacyihi ahay in la masaxo weeyaan wamasaxa calaa khufey labadiis qofna nabiga umasaxay sal slam qaala wuxuu yihi wasalaatu limaami imaamka salaadiisana taas waa tii koobaad tan labaadna wasalaatu limaami imaamka qofka madaxda oo imaamka ah salaadiisa khalfa arajuli qof muxuu aha gadaashii oo min racyati racyadiis kamid inuu ku tukada ayadna qof aan weydiina malaha wy inaa banaan tahay oo arrin muxuu ahay banaan ay tahay qof aan weydiina malaha weyaan fa shahidtu min rasuuli nabiga al sal slm ayaan xaadiray anahu nabiga sal slm kaana inuu haday fii safarin safar fa xadarat isalaatu salaad ayaa soo xadirtay faxtabasa calayhim nabiyu nabiga ayaa muxuu aha kadib maray oo ka dahay fa aqaamuu sala salaadii ay aqimeen waqadamuu ibna cawf ibna cawf cabdila cabdiraxmaan ibn cawf saxaabiga jaliilka ahaa ayay hormariyeen oo ka mid ahaa tobankii jannada loogu bishaaray hal mar hal fadhi fa sallaa bihim cabdiraxman cawf wuu dujiyey fa jaa rasulula nabiga ayim sal slm fa wuu tukaday nabigeena khalfa ibni cawf cabdiraxman cawf gadaasha ayuu ku tukaday maa baqiya min asala salaadii wixii soo haray ayuu ku tukaday weeyaan falama salam markuu salaamnaqsaday ibn cawf cabdiraxman cawf markuu salaamnaqsaday qaama nabiy nabigana wuu istaagay sal slm faqadaa nabiga wuxuu qadeeyey u guday ama uu la imaaday maa subiqa bihi wixii lagala hormaray ayuu nabigeena la imaaday sal allahu aleyh wasalam almuqir ibn shucba saxaabiga jahiilka wuxuu ley laba arrimood haba yaraatee cid aan weydiina ma lahan maxaa yeele aniga laftirkayga ama aniga ayaaba cilmigeeda gacanta ku haayo nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam anoo jiro ayaa waxaa weeyaan safar ayaan kula jiray markaasuu nabigeena u banbaxay dantiisii iyo xaajadiisi markuu weyse qaadanayay nabigeena sal slm wuxuu masaxay foodii iyo cimaamadii ayuu nabigeena masaxay sal allahu alayh wali slm weli cimaamada dhinacyaha ayuu nabigeena ka masaxay sal allahu alayh wali wasalam khufeynkan masaxay marka fooda in la taabto cimaamadana mxu labada dhinac laga masaxa khufeynkana la masaxa qof kaleo cilmigeeda aan ah weydiina ma jirto weyaan aniga ayaa cilmigeeda gacanta ku haya saas ayuu cadaynayaa ninka la yihah almuqin bn radi allahu taala arda tan labaadna waxaa weeyaan qofka madaxda ah oo muslimiinta imaamkooda ah amiirulmu'miniinka ah boqorka ah madaxweynaha ah inuu raciyadiisa gadaasheeda ku tukada inay banaan tahay dhib lahayna nabigeena ayaaba ku tukaday sala allahu alay wasalam cabdiraxmaan bin cawf weliba salaadii qeyb kamid ahna ay dhaaftay qeybna mxuu aha gadaal kala imaaday saas ayuu cadaynayaa radia allahu tacala canhu arda marka arinta iyada qofka markuu cilmiga saa u haayo maog tahay shaki kama gelayo saas ayuu kala jeedaa radia allahu taala arda baabu iijaabi gasli arijlayn labada logood in la dhaqa inay waajib tahay ayuu baabkan u baab yahay mukhaalafatan rawaafid ashiica nimanka shiicado rawaafidta ayadoo la khilaafa in waxaa weeyaan labada logood la dhaqo ay waajib tahay iyuu baabkan u baabya nimanka shiicada waxay qabaan in lugihii laba saxa oonan la dhaqin in la dhaqa ay laazim ahayn saas ay aaminsan yihiin xadiidka boqol iyo tobanaad qaala imaam anasai caley raxmat ullah wa xadiid saxiixsna akhbarna qutayba ibnu saciid ibnu jali qutayba ibnu saciid ibnu jamiil ibnu ariif albaqlani waa ninkaa taqanin qaala wuxuu yidhi xadathana yaziid ibnu zureyc wa hiqatun thabt can shucba ibn lxajaaj waa imaamka a taqanin xa wa ambana muamal muamal yashkuri waa hiqa ibnu hishaam mooyaane qaala wuxuu yidhi xadathna ismail بن ibrahim alasadi hiqat xaafid can shucba ibn xajaaj can بن ibn ziyaad alqurashi aljumaxi hiqatun way asna rubamaa arsala marar qaar inuu mursal xadiidkas ka dhiga oo markiiba adnabi kula boodo waa suuragal wax dhici kara weyaan can abi hurayra abi hurayra hadda meeshaan deed mxu irsaal muusan samaynin abi hurayra ayuu muxuu ahaa ka wariyey radi allahu ta arda qaala abulqaasim qaasim abi wuxuu yidhi waa kunyada nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam nabigeena wuu diiday calayhi sala slaam qofki inuu la baxa abulqaasim laakiin magaca muxamed iyo axmed inala baxa dhib inaa ilahan ayuu nabigeena caleyh sala allahu alay wasalam qaala abulqaasim qaasim abi wuxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalam weylun waadi naareed iyo halaag ayaa u sugnaaday dilcaqibi cirabta min annaari naar xaggeeda ugu sugnaatay weyaan halaag oo naar xagga iska imaaday ayaa ku dhacayso qofka cirbihiisa aanan dhaqin saas weyaan xadiidka macnihiisa uu nabigeena cadayna sala allahu alayh waali wasalam marka cirbaha qofka muuminka inuu aada ugu dadaalo oo mar kasta cirbahaada inaad dhaqday iyo meelaha muxuu ahaa ay gacmaha mararka qaar ama isha ay qabanaynin inaad dhaqda ood ka taxadirto waa laga maarmaan weyaan dadka qaarkood biyahay isku furayaan dhinaci dambe xataa inay gaarto in kale ina hubinina laga yaaba qofka marka waa inuu isku hubsada isagoo khayrdoona isagoo waxa weeyaan islaha amaad wanaag samaysa ayaa laga yaaba inuu dhibaato eh, muxuu ay ku gaarto ood ku naargalo wayse lagu naargalo marka waa halis weyaan xadiidka boqol toban iyo koobaad waa xadiid saxiix isna qaala imam nasayi aleh raxmat ullah akhbarana maxamuud ibnu haylaan wa hiqa qala wuxuu yihi xadathana wakiic ibnu jarax aruasi alkufi wa hiqa qaala xadathana sufyan ibn athawri weeyaan xa wa anba'ana waxaa noo waramay camr ibnu caliy camr ibnu cali alfallaas waa ninkaa taqaanin waa hiqa qala wuxu yhi xadathana cabdiraxmaan ibn mahdi cabdiraxmaan mahdi weeyaan raximah llah waa hiqa isna qaluu xadathana sufyaan sufyaan athawri wlafdu lahu can mansuur muctamir can hilaal asna waa siqa waa taqaanaan can hilaal ibn yasaaf yasaafna waa lalahayaa yasaafna waa la dhihi karaa weyaan hahay hilaal ibn yasaaf waa hiqa isna can abi yaxya abi yaxya waxaa la yihah masdac alacraj waa maqbuul martabada xusniga uu ka hooseya waa maqbuul weyaan dacfi baa ku jira can cabdillahi bn camr ibn caasi radi allahu ta anuma qal cabdillahi camr ra ama ra qaala cabdullahi bn camr wuxuu yihi ra-aa rasulla rasulula rasulka wuxu arkay sal slm qowman qole ayuu arkay tawada'una weyse qaadanayaan fa ra-aa wuxuu arkay acqaabuhum cirbahoodii oo taluuxu dhalaalaysa oo iftiimaysa taluuxu yacnii biyihi ma gaarin oo cadaanka ayaa weli ka muuqda weyaan fa qaala nabigan wuxuu yihi sala allahu alay wasalam waylun halaag iyo waadinaarid ayaa usugnaaday waylun waadinaarid waadinaareed lilacqaabi cirba ayuu usugnaaday min naar naar xaggeed ayuu nagu sugnaaday weyaan asbiq lwudua warweysada wanaajiya saasayuu nabig yihi sal allahu alayh waali wasalam baabka sagaashanaad baabun biayi rijlayni yabdau bilasli bilgasli biayi rijlayni labada lugood midoodeeba yabda uu ku bilaaba qofka mutawadiga oo weyse qaadani bilgasli dhaqitaanka ma midiga aad ku bilaabi ma bidaxaad ku bilaabi weyaan baabka wuxuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam sida noo imaan doonta noo candayn doonaa habka loo weyse qaadani ayaa muxuu ahaa noo imaan doono baabka marka lugta la hormarin ama midiga la hormarini ma bidaxa la hormarini ayuu baabka u baab yahay xadiidka boqol toban iyo labaad qaala imam nasai aleh raxmatullah waa xadiid saxiixa akhbarana moxamed ibn cabdilcala waa hiqa wuxuu geeriyooday laba boqol afartan shanta hijir nabigana sal slam qala wuxu xadathana khaalid ibnu xaarith hujamiy waa hiqa wuxuu geeriyooday boqol iyo lix iyo sideetan hijir nabigana sal slm qala wuxuu yidhi xadathana shucba ibn xajaaj qaala akhbaranii alashcaf ibn abi shactha almuxaarib alkuufi waa hiqatun wuxuu geeriyooday shan iyo siddeetanka jir nabigana sala allahu alayh wali wasalam qaala wuxuu yidhi alashcad ibn abi shactha samictu waxaan ka maqlay abi aabahay abi shacha ayaan ka maqlay yuxadisu isagoo ka warami can masruuq ibn ajdac waa hiqatun faqiihun mukhadram waa hiqa waa faqiih oo nin ahlu fiqi weyaan mukhadram waa nin soo gaaray islaamnimadii gaalnimadii soo gaaray soona islaamay nabigeena aan arkin sala allahu alayhi waali wasalam can caaishata wuxuu ka wariyey ummi lmuminiin asidiiqa binti sidiiq radia allahu taala ardaha wadakarat waxay sheegtay caaisha ana rasuula rasulka al sala allahu alayhi waaalih wasalam kaana nabiga inuu ahaaday yuxibu mid aada u jecel atayaamuna inuu midigaysto mastataac intuu awooda fii duhuurihi dahaaro qaadashadiisa markuu dahar qaadana iyo wa naclihi kaba xirashadiisa iyo watarajulihi markuu nabiga shallaysanaa sal allahu alayh waali wasalam nabiga inuu midigeysto oo dhanka midigta hormariyo ayuu nabiga jeclaan jiray calayhi salaatu wasalaam idan duhuurihi markuu daharo qaadana marka haddii a gacmihii lasoo dhaafa lugihi xaggey noqonaya marka tee lagu bilaabaya waa tayaamunkii u nabiga u jeclay sal sl midig ayaa lagu bilaabaya halkaas uu imaamka kala soo baxaya istinbaadka qiimaha badan mastataaca fii tuhuurihi daharo qaadashadiisa oo ay ka mid tahay lugihii midigtaa la hormarin ee wanaclihi markuu kaba xirna midigta ayaa lagu bilaabay wa tarajulihi markuu nabiga shalaysan sal sl dhanka midigta ayaa nabiga ku bilaabi jiray alayh salat slaam aad bun u jeclaa qaala shucba shucba wuxuu yidhi ibn uma intaa kadib samictu waxaan ka maqlay shucba waa ninka horaan ka wariyey muxuu ahaa alashcat nin ka wariyay weyaane ayaa wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay mar labaad shucba biwaasit magaalada waasit la yihahdo yaquul isagoo leh yuxibu nabiga wuxuu muxuu ahay jeclaan jiray atayaamunu midigaysigii fadakara wuxuu marka sheegay shanahu kulahu arinkiiso dhan inuu midig muxuuha ku bilaaba ayuu jeclaan jiray marka kulahudaas waxaa weyaan shaniga dee wixii eh, la jecel yahay oo maxbuubaadka iyo waxaa weyaan wanaagsan weyaan laakiin waxyaabahan mustaqdaraadka amaba la kohsani ama la nici amaba wax isnadiifinta axaadiid kale ayaa ku cad weyaan kulahudan marka waxaa weyaan min aayibaat waxyaabaha fiifiican weyaan uma intaa kadib samictu waxaan ku maqlay bilkuufati magaalada kuufa la yirahdo yaquul isagoo leh yuxibu tayaamuna inuu midgeysa inuu midga jeclaan jiri ma stataaca intuu awoodo isma diidaysa marka marka mastataacdii hore iyo masta mastadaacadan dambe waa isleeyihiin tii dhexdeedna waxaa weeyaan shanahu kullah yani shanigiisoo dhan shanigiisoo dhan marka masqush kuma jirto marka liska nadiifina kuma jirto weyaan shani shanahu kullahu sooma galaysa weyaan walcilmu cind allah baabka kow iyo sagaashanaad aslu alrijlayna labadogood in la dhaqa bilyadayn labada gacmood in lagu dhaqa ayuu baabkan u baabay weyaan labadii muxuu ahaa lugood in labadii gacmood laisugu geeyo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kusoo arooray waa xadiidun daciif daciif ulisnaad weeyaan xadidka waa boqol iyo toban iyo saddexaad qaala imam nasa aleh raxmatulla abarna moxamed ibn bashaar waa bundaar waa hiqa qaala wuxuu yihi xadathana moxamed ibnu jacfar oo loo yaqaana gundar waa hiqa isna qaala xadathana shucba ibn lxajaaj waa ninka ataqaan imaamka hiqa qala wuxu abaranii abu jacfar almadani abu jacfar almadani waa saduuq qala wuxu samictu waxaan ka maqlay ibna cuhmaan ibna xunayf yacni waa cumaara ninka cumaaro loo yaqaano waa maqbuul nin mxu daciif weyaan qala xadathanii alqaysi waa saxaabi jaliil ah waxaa muxuu ahaa magaciisa in la yihahdo ayaa lagu sheegay cabduraxmaan ibn abi qiraat in la yihahdo ayaa lagu sheegay waa saxaabi laakiin sida caamka ah oo muxuu ahaa aad iyo aad u adeegsadaan mxuu aha ragga muxadisiinta qaysi unbay mxuu ahay kusoo koobaan waa saxaabi jaliil ah radi allahu taala arda anahu isaga kaana wuxuu aha maca rasulila nabiga ayuu la jiray sal slam fii safarin safar fa utiya bimaai nabiga biyo ayaa loo keenay fa qaala wuxuu ku sameeyey calaa yadayhi min alinaai faqaala wuxuu ku shubay faqaala ay saba wuxuu ku shubay calaa yadayhi labadiisa gacmood min alnawaalka ayuu mxuu ahaa biyo kaga shubtay faqasalahuma maratan hal mar ayuu nabiga dhaqay sala allahu calayhi waalihi wasalam waqasala wajha wejigiisan ayuu dhaqay iyo wadiracay labadiis dhudhuna maratan maratan hal hal jeer ayuu dhaqay waqasala rijlayhi labadiis lugoodna wuu dhaqay biyamiinihi midigtiisa ayuu ku dhaqay labadiis lugood kiltaahumaa labadoodii calaa lugati man yulzim almuhana alif yacni waa luqada muthanaha kenaane iyo rag muxuu ahaa reer carbeeda oo daa'iman hadduu muxuu ahay muhane meesha yimaado ama laba meesha ay yimaadaan in xaalad kastao icraabta ay noqotoba in laga dhigo mid alif ku taagan waxaa weeyaan jaa-a azaydaan waa marartu bizaydaan wa ra-aytu azaydaan saasay leeyihiin weyaan marka waxay u laaziminayaan muhanaha iyo wixii mulxaq oo ahba mulxaqaadkiisa iyo muhanahaba alif ay daa'iman u joogtayna weyaan marka luqadaas iyada ah ayuu muxuuha ku sheega weyaan faqasala wuxuu dhaq rijalayhi labadiis lugood biyamiini midigsi ayuu ku dhacay ayuu ku dhaqay kiltaahumaa labadoodaba weyaan yacni labada lugoodba wuxuu ku dhaqay labada mxuu aha kiltaahumaa labada lugoodba wuxuu ku dhaqay midigta ayuu ayuu ku dhaqay weyaan saas ayuu leeyahay weyaan aslu rijlayni bilyadayn laakiin meeshan ishkaal ayaa imaanay ishkaalka imaana wuxuu yahay wuxuu dhahay waasala rijlayhi kiltaahuma waasala rijlayhi biyamiinihi kiltaahumaa xogaho marka markii baabkii aad fiirisa ghaslu rijlayni bilyadayni labada lugood oo labada gacmoodba lagu dhaqa ayuu u baabaystay xadiidkan waxa wey waqasala rijlayhi labadiis lugood ayuu ku dhaqay biyamiinihi midigtiis ayuu ku dhaqay kiltaahumaa labada lugoodba marka iswaafaqitaanka marka tarjamada iyo xadiidka iswaafaqan xogoo ishkaal ayaa ku jira weyaan xogoo ishkaal ayaa ku jira khaasatan biyamiinihi markuu dhahay rijlayhi biyamiinihi markuu dhahay kiltaahumaa labadoodiiba haddii marka laakiin aan la aad noon dhahno muxuu aslu rijlayni bilyadayni oo muxuu ahay kiltaahumaa mxuu labadii gacmood buu ku dhaqay waxaa isdiidaa marka yamiinkii isdiidaa weeyaan waaya hahay baabka laba iyo sagaashanaad almru faridliis far ayuu baabkan u baabahay bitakliil asaabici farihi lugaha iyo gacmaha in biyaha la dhex dhexgeliyay oo si fiican muxuu ahaa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo tobani afraad waa xadii saxiixa qaala imam nasai aleh raxmat ullah ahbarna isxaq bn ibrahim isxaq ibn ibrahim ibn rahwiy waay ibn rahwiya ama ibn rahwiy labadaba waa la dhahaa waa hiqatun xaafid qaala wuxuu yihi isxaaq xadaanii yaxya ibnu sulaym alqurashi طaa'ifi wa saduuqun sayi lxifdi can ismaaciil ibnu kathiir wa hiqa wa kaana yukna abaa haashim baa muxuu ahaa kunyadiisa ay tahay abu haashimna waa la yihahdaa ismacil ibnu kathirna waa la yihahdaa xa wa anba'ana muxamed ibnu raafic wa hiqatun cabid qaala xadaana yaxya ibnu aadam hiqatun xaafid qaala xadathana sufyaan athawri weeyaan imaamkii ataqanin can abi haashim abi haashim waa ninka hadda ismaaciil ibnu kathiir weeyaan can caasim ibnu laqiid caasim ibnu laqiid ibnu sabra waa hiqa weeyaan can abihi abihi oo laqiid ibnu sabra radi allahu ta anhu qala wuxu yihi laqiid qaala rasul wuxu yhi sal slam idaa tawada'ta haddii aad weyse qaadata fa asbiq weysada wanaaji oo si fiican u weyse qaada wakhallil isdhexgelgeli oo muxuuaa faraha muxuua wakhallil dhexgelgeli bayna alasaabici faraha dhexdooda maxaa weeyaan biyaha geli weyaan ama lugaha ha noqdeena ama gacma ha noqdeena saas uu nabigeen amar ku bixi sala allahu alayhi waali wasalam baabka saddex iyo sagaashanaad cadadu qasli rajlayni labada lugood inta la dhaqaa cadadkooda ayuu muxuu ahaa baabkan u baab yahay xadiidka boqol toban iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam anasai aleyh raxmat akhbarnaa moxamed ibni aadam aljahdami almisisi waxaa weeyaan saduuq an abi can ibni abi zaaida yaxya ibnu abi zaaida yaxya ibnu zakariya ibnu abi zaaida weeyaan waa hiqatun xaafid qaala wuxuu yihi xadathanii abi aabahay ayaa i warrami waa zakariya eh, ibnu abi zaa-ida isna waa hiqatun wa kaana yudalis tadliiska ayaa mararka qaar uu kudhici jiray wagayruhu aabihii iyo keyrkii ayuu ka wariyey can abi isxaaq asabiici waa hiqa can abi xayat alwaadici abi xaya alwaadici waa qays ibnu qays alkuufi ismuhu camr ibnu qays waa maqbuul isna dacfi ayaa ku jira qaal wuxuu yii ra-aytu caliyan ayaan arkay tawada isagoo weyse qaatay faqasala kafay labadiisa calaa calood ayuu dhaqay alaatan saddex jeer wa tamaadmada uu luqluqday wastanshaq uu sandarsay alaatan saddex jeer wa qasala waja wejigiisa ayuu dhaqay alaatan saddex jeer wa diracay labiis dhonu uu dhaqay alaatan alaatan saddex saddex jeer wa masaxa wuu masaxay birasihi madaxiisuna u masaxay wa qasala rijlayhi labis lugoodna u dhaqay alaatan alaatan uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi haada kanaytu kanaytu ama arrinkan wuduuu rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waa habka uu nabigan u weyse qaadan jiray calayhi asalaatu wassalaam marka lugihii inta la dhaqa marka waxay noqdeen amaba muxuu ahay eh, labada lugood inta la dhaqi saddex saddex jeer ayay noqdeen weyaan waxaana soo marnay inay laba dhib lahayn waxaan soo marnay in hal dhib ay lahayn oo intaan nabigan uu sameeyey sala allahu alayhi wa aalihi wasalam xadiidka boqol iyo toban iyo lixaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleyh raxmat ullah akhbarna axmed ibnu camr ibnu sarx wa hiqa walxaarith ibnu miskiin eh, qira'atan caleyh wa ana asmac walafdu lahu wa hiqatun faqih n whb cbdulahi bn wahb wa hiqatun xaafid caabid can yunis ibn yaziid alayli wa hiqa can ibn shihab maxamed bn shihab zuhri waa imaamkaa taqaaneen ana caطaa ibn yaziid aleythi waa hiqa ee ahbarahu wuxuu waramay ana xumraan mawla cثmaan ahaa waa hiqa ahbarahu wuxuu waramay ana cثmaan bn cafaan radi allahu ta arda daca wuxuu u yeertay biwaduin weyse ayuu u yeertay fatawada wuu weyse qaatay kafayhi labadiisa calaa ard halaa maraat saddex jeer uma madmada uu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday uma qasala wajawiisa ayuu dhaqay halaa maraatin saddex jeer uma qasala yadahu lyumna gacantiisa midka ayuu dhaqay ila almirfaq ilaa jiqilka ama xusulka laga gaala halaa maraatin saddex jeer uma intaa kadib asra wuxuu dhaqay yadahu lyusra gacantiisa bidaxda ayuu dhaqay mila dalik sidii oo kale uma masaxa birasi madaxs ayuu masaxay uma qasara wuxuu dhaqay rijlahu lugtiisa alyumna ay midigta ahayd ila lkacbayni hanqawyada laga gaalo alaaa maraat saddex jeer uma qasara rajlahu lyusra lugtiisa bidaxda ayuu muxuu dhaqay mila dalik sidii oo kale uma qaala wuxuu raytu rasuul nabiga alayaanka sal slam rasuulka alle tawada isagoo weyse qaatay naxw waduui wuduui weysadaydan oo kale hada ekana uma intaa kadib qaala yidhi qaala rasul rasulka ale wuxuu yihi sala allahu alay wasalam uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm man tawadaa qofku weyse qaata naxwu wuduu'i haadaa weysadaydan oo kana nooceeda ama sidiisoo kale uma intaa kadib qaama isaagoo farakaca rakcatayn laba rakca muxuu rukuuca tukada laa yuxadidu fiihima aanan u sheekaynayn nafsahu naftiis aan u sheekaynayn oo mashquul iyo waxaa weeyaan yacni inuu foofa aanan gelaynin ufira waxaa loo dhaafa lahu isaga maa ayaa loo dhaafaa shay taqadama hormar oo min dambi dambiis ka weyaan marka xadka la dhaqa marka way muuqataa oo jiqilka ayaa la gaarsiinayaa meel walbana nabigan uu cadday sala allahu alayhi waali wasalam baabka shan iyo sagaashanaad baab alwuduui fi nacli kabaha in lagu weyse qatay uu baabkan u baab yahay kabihii adigoo xiran haddii kaba biyo ay gaaraan ay yihiin dacas iyo wax la ah inay dhib lehen ayuu baabkan u baab yahay xadidka boqol toban iyo todobaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleyh raxmat ullah akhbarana moxamed ibn calaa moxamed ibn calaa waxaa la yidhaha abu kurayb alkufi moxamed ibn cla ibn krayb alhamdani abu krayb alkufi weya waa hiqatun xaafid qaala wuxuu yidhi moxamed ibnu cala xadatanaa ibnu idriis ibnu idriis waa cabdullahi alawdi waan soo mar waan soo marnay hiqatun faqihun caabid can cubaydillaah cubaydillaahigan ibnu cabdillaah cubaydillaah cafwan ibnu cumar ibnu xafs ibnu caasim ibnu cumar ibnu khaaab alcumari almusaqar weeyaan mid mukabar ah oo waxaa jira muxuu ahaa fiihi eh, kalaam iqatun habtun wuxuu geeriyooda boqol iyo sideed iyo afartanka jir nabigana sala allahu alayhi waali wasalam wa malik malik bnu anas wa bnu jurayj cabdilmalik bnu jurayj cabdilmalik ibn cabdillah ibnu jurayj weeyaan waa hiqatun faqihun faadil yudalis wa yursil can lmaqburi wuxuu ka wariyey can cubayd eh, ibnu jurayj wuxuu ka wariyey qala wuxuu yihi qultu waxaan ihi ibni cumar waxaan ku yidhi ra waxaan ku arkay talbasu adoo xirta hadihi nicaal kabahan asabtiyati ee sabtiga loo yaqaano sabtiyada loo yaqaana waa nooc jambal ahaan ah weeyaan wa tatawada-u fiiha ad ku weyse qaadanaysa qaala wuxuu yihi ra-ytu rasulka arka sal slm yalbasha isagoo xirta oo yatawada fiiha ku weyse qaata arka weeyaan saas ayuu leeyahay cbdullahi bin cumar radi allahu taa arda marka nabigeena sala allahu alayhi waaali wasalam kabahaas marka eh, jambalka ah oo furan ayuu nabigeena sala allahu alayh waali wasalam ayuu ku eh, xiran jiray kuna weyse qaadan jiray isagoo mxuu aha kabaha ugu jiraan ilen mxuu aha kaba xirno qufilan ma ahan oo kabahan buudka ama kooyaha ma ahan waa kaba waxa weeyaan furan saasuu nabigeena u jiray kabaha noocaasa kuwana weyse qaadan jiray cabdullahi bin cumarna nabigeena sala allahu alayh waali waslem aad buu u jiray aad iyo aad ayuu nabigeena sal alla alay xagga itibaaca ugu fiicnaa marka saxaabada ragga ugu itibaaca badan xagga nabiga raacitaankiisa in ahaartiisa la raaca iyo sunadiis in hadigiisa la dabaqo ragga ugu fiican ayuu kamid ahaa cabdullahi bin cumar radi allahu tanu arda marka kabaha jambalka ah ama kabaha dacaska ah in lagu weyse qaadan karo dhib ay lahayn ayaa marka laga fahmaya xadiidkan weeyaan hada wallahu aclam w sala allahu waslm cala cabdihi wa rasulih mustafaah